والصلاة والسلام على رsuuل الlah اللهma وفقna لma تحب وترضى وبعd waxaynu joognay iyadoo ansaarta rag ka midi ay nebiga عalayه الصلاaةu وaسلاam heshiis la galeen oo ah heshiiska culamaaءi taarikh ku tilmaamaan bayc alcaqaba اlأulى kadibna uu nebigu عalayه الصلاaةu وaسلاam u diray magaalada madiina nin qur-aanka bara muscab ibnu cumayr saxaabigii la odhan jiray sanadkii labaad markii uu soo galay ee dambe oo islaamku uu aada ugu faafay magaaladii madiine ahayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam weli uu maka joogo aan isaga loo idmin inuu hijroodo saxaabadii ama nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibtu ay ku badatay qoladii maka ku harhsanayd ayaa maalan haddaynu soo qaadanno jaabir ibni cabdillaahi riwaayadiisa jaabir ibni cabdillaahi alansaari saxaabigaasoo ansaarta ka tirsanaabaa wuxuu leeyahay xadiidka warinayo imaamu axmed fii musnadi biisnaadin xasan waxaanu nidhibu buu yihi war ilaa goormo ayaynu nebiga ka tegaynaa calayhi salaatu wasalaam oo buuraha maka uu noqonaya mid la eriyo oo la cabsi geliyo oo la maago marka ansaar baa dhexdeedii iska dhiiri gelinaysa waxay leedahay saani si maaha inaynu inagoo muslimiina madiina iska fadhino nebigiina calayhi salaatu wasalaam uu maka dhib kula kulmo sidaasi awgeed baa sanadkii dambe xajkii waxaanu usoo dirnay buu leeyahay toddobaatan nin yacnii rag toddobaatanka ka koreeya ayaa lasoo diray waxaananu kula ballannay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam alcaqaba halkaasoo aanu habeennimadii markaanu la ballamaynay nin iyo labalaba aanu ugu nimi ilaa aanu meesha ugu wada nimi nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaanu nibu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bayca ayaanu kula gelinay heshiis wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay igula heshiinaysaan marka kan tubaayicuunii cala asamci waaaca fi nashaadi waalkasr wالnafaqati fi اlcusri wاlyusr wcalى اlamri biاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar waan taquluu fi اllahi la takhaafuuna fi اllahi lowmata laa'im wclى an tansuruunii fatamnacuunii ida qadamtu calaykum mima tamnacuuna minha anfusakum waazwaajakum waabna'akum walakum اljanna xadiidka riwaayadda cabdilaahi jaabir bn cabdillaahi riwaayaddiisay tilmaamaysa wuxuu leeyahy nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa heshiis igula gelaysaan inaa imaqashaan oo ay adeecdaan markay idinku adagtay iyo markay fududahayba yacni nolosha mar kastaba inay adeecdaan inaad nafaqo la timaadaan iyo wax marka aa waxaysaan iyo marka ay idinku adag tahayba inaad samaha dadka fartaan xumahana dadka ka reebtaan inaad ilaahay subxaana wa tacaala dartii xaqa u sheegtaan mid wax canaanti iyo mid wax maaga maagistii idinku aan ka baqaynin inaa ii hiilisaan oo ii gargaartaan oo iga celisaan marka aan idiin imaado waxa naftiinna haweenkiinna iyo caruurtiinna aad ka celisaan intaa haddaa yeeshaan walakumuljanna idinna janna ayaa leedihi sida uu jaabir ibnu cabdilaahi sheegaya wuxuu leeya markaasaanu u kaakacnay inaanu nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi isku gacan qaadno oo aanu la gallo dabeetana ninkii noogu yaraa buu yidhi ascad ibnu zuraara la yidhaahda baa yidhi war suga ha gelina heshiiska suga wuxuu yidhi ruwaydan yaa ahla yarib oo reer yaribow buu leeyay yarib waa magacii hore madiina fainaa lam nadrib akbaada alibili ila wanaxnu naclam anahu rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam umaynan soo socon buu leeyahy o gela umaynan soo fuulin ilaa iyo inaynu garanayno mooyaane inuu yahay ilaahay rasuulkiisii laakiin maanta bixista aynu bixinnaa waxay la mid tahay innagoo carab oo dhan heshiis ka dhana qaadanoo dabadda u baxnay taasina waxay keenaysaa in kuweenna wan wanaagsan la laayo in seeftu ay socoto ee hooya ma sabraysaan oo sidaa ma ku sabraysaan oo ajarkiina ilaahay baa ku leedin subxaana wa tacaala hadhow haddaa biqi doontaa nebiga halu goynina iska daaya markaa wuxuu rabaa inuu heshiiska adkeeyo oo u tilmaamo heshiiskay gelayaan wax fudud inaanu ahayn ee in carab oo dhami la dagaalami doonto war haddaa hadhowba ka noqon doontaan buu leeya arrinkiinu fudayd noqon doona hadhow imikaa cudurdaar leediine heshiiska ha gelina waxay ku yidhahdeen imticana ya noo bannee ascad ibnu zurarow iskarow baa layidhi fawallaahi laa nadacu haadihi lbayca abada walaa nasluba ilaahay baanu ku dhaaranne heshiiskan ka tegi mayno ee waa gelaynaa nebigana calayhi salaatu wasalaam cidinoo dhaafi mayso iska bannee baa layidhi sidaas baanu ku kacnay buu leeyahay jaabir ibnu cabdillaah iyo heshiiska nebiga kula galay calayhi salaatu wasalaam faakhada calayna washarad wayucطina calaa dalika aljanna nebiguna calayhi salaatu wasalaam heshiiskaa wuu nala galay isagoo shardi nagu xidhaya ah shardigaa mancinta ah nana leh haddaa kaa oofisaan idinkuna jannaa leedi culamaai sida ay sheegayeen riwaayadka xadiidkaa qaybo ka midi maalan waxaa cabbaas baa wejigii raggii nebiga heshiiska la gelayo sidaa wejiyadooda u egay markaasuu wuxuu arkay rag wada dhallinyaro ah markaasuu wuxuu yidhi haa ulaa'i qowmun laa acrifuhum waa raggaan heshiiska kula gelaya waa qaar aanan garan haaulaai axdaa nimankani waa dhallinyaro meesha waxay tilmaamaysaa wafdiga meesha marayay rag dhallinyaro xamaasadaysanoo xoogan inay u badnaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas buu heshiiska kula galay heshiiska kan oo ah cubaadata bnu saamitna kuu u bixiyey inuu yahay baycat alxarb yacni cubaada wuxuu ka mid yahay raggii baycaadka nebiga la galay baycadii hore wuxuu ku tilmaamayay uu ka qayb galay baycatu nisaa inay ahayd tanina inay ahayd baycatu xarb baycadii hore waxay ahayd inay naftooda ilaaliyaan oo ilaahay caabudaan oo caynkan tanna waa baycad dagaal baanu labiga heshiis dagaal baanu la gelaynay buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaynu riwaayo labaad soo qaadano yaro wax inoo ifin doonta oo saxaabiga kacb ibnu malik alansaari ninkii gabayaaga ahaya kacb ibnu malik saxaabigii la odhan jiray saxaabigaasi wuxuu ka mid ahaa raggii baycada labaad galay wuxuu leeyahay markii aanu xajkaasi nimi waxaanu wada soconay buu leeyahy tolkayo mushrikiin badan ay ku jiraan yacnii muslim iyo mushrikba waa la xaji jiray baynu dhi waagii hore oo diintii nebi ibraahim waxyaabihii ka sii hadhay ayuu xajku ka mid ahaa waxaanaanu nimi buu yidhi annagoo tukanna oo fiqiga salaada barannay oo xaj u soo kacnay oo nebiga la ballannay calayhi salaatu wasalaam maalmahanu la ballannay waxay ahayd buu yidhi awsati ayaamu tashriiq saddexda maalmood ee xajka ka dambeeya ayaamu tashriiqa la yidhaahdo maalinta udhaxaysa ayaanu la ballannay buu yidhi laakiin ballankaasi haddana waanu ka qarinaynay buu leeyay mushrikiintii aanu wada socnay aanu soo wada xaj tagnay qoomkii kale ee aws iyo khasraj ahaa ee madiine nagala soo baxay ila iyagoo quri may xajeene maca aws iyo khasraj rag ka mid oo mushrikiina ah soo xajay qoladaa waanu ka qarsanaynay buu yidhi heshiiskan isagaana iyo ballankan aanu nebiga la geli doono marka maalinta ayaamu tashriiqa udhaxaysa ayaanu nebiga la ballanay buu leeyay annagoo qoladaana ka qarinayna meeshii tolkayo jiifjiife ay hurdeen ayaanu habeenkii markii ulu leyl uu tegey buu leeya habeenkii saddex dalooloo dalool markuu tegey ayaanu kaakacnay annagoo midhmidh u dhuubanayna natasallal tasallul alqaa mustakfi buu leeya sida bisada annagoo raatira a yar soconayna o isasanqartirayna ayaanu qoomkayoo hurda ka dhex toosnay buu iskaga tagnay ilaa ayaanu meeshii nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu kula ballannay aanu ninba buu yidhi halkuu jaabir ibnu cabdilaahi toddobaatanka sheegay wuxuu leeya toddobaatan iyo saddex nin baanu ahayn buu leeya iyo weliba laba dumar ah nusayba bintu kacab gabadhii laodhan jiray iyo asmaa bintu camar labadaa dumirina waynala socdeen buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu halkii aanu kula ballannay ku sugnay waxaa noo yimi buu yidhi nebiga oo cabaas ibnu cabdilmualibna la socdo oo anigii soo sheegnay halkan inuu cabaas lahaa nimankani waa dhallinyara oo niman aan garanaya maaha cabaas marka kan mushrik buu ahaa muu islaamin weli haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu la socday waataynu nidhi reer bani lmualib ama reer bani cabdilmualib ama reer banu haashim waataynu nidhi waxay muslimkoodii iyo gaalkoodiiba shicab abiaalib bay nebiga la wada galeen oo maciisay ahaayeen oo waxbay ka rabayeen iyagoo casabiya un ay hayso tolliimo un iyo qaraabo iyagoo ilaalinaya cabaas markaa isagu wuxuu rabaa inuu hubiyo inankan uu adeerka u yahay meeshuu qabanaya meel wax kaga horeeyaan inay tahay iyo inaan lala goynin sidaas buu ula socdaa laakiin ma aha nin islaamo marka kan isagoo diintii qoomkiisa haysta buu meeshan yimi waxaanu rabay inuu hubiyo arrinkan si u dhacayo ciddii koowaadee meesha ka hadashay buu leeyahay kacb ibnu maalik wuxuu ahaa buu yidhi alcabaas ibnu cabdilmualib ayuu ahaa ninkii koowaad ee meesha tan hadlay waxaanu caddeeyey buu yidhi anna rasuulu llahi sala allahu alay slm fii manca min qowmihi bani haashim wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa muxamed tolkii buu la nooliyo wax ka raba reer banu haashim mancadiisa ama seefta reer banu haashim buu hadhsanayaa buu yidhi maanta laakiin wuxuu rabaa inuu madiine usoo hijroodo cabaasna wuxuu meesha u socdaa buu yidhi atta'akud min ximaayati alansaari lahu inuu hubiyo ansaar inay wax karabayso rabayso haddii kale inay iskaga tagaan markuu arrintaa ka warramay cabaas ee uu yidhi ninkani tolkii buu la joogaa cidina soo gaadhi mayso ee niman yow haddaydan hadhow wax ka rabi karaynin halugoynina ka taga ayuu wuxuu yidhi ansaara idinkuna hadla ansaar baa waxay tidhi maya nebigu ha hadla calayhi salaatu wasalaam oo naftiisa iyo rabbigiiba shardi ha u dhigto wax allaaliya wuxuu shuruud isagu doonayo ha sheegta u bannee bay yidhaahdeen nebigaa hadlay markaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu qur-aan akhriyey oo dadka ilaahay ugu yeedhay oo islaamnimada jeclaysiiyey dabeetana wuxuu yidhi ubaayicukum calaa an tamnacuunii mima tamnacuuna minhu nisaakum waabnaakum war waxaan heshiiska idinkula gelayaa inaa iga mancidaan oo iga celisaan waxaad dee dumarkiina iyo carruurtiinaba ka celisaan yacni saa kuwaa u difaacdaan inay ii difaacaysaan markaasaa waxaa istaagay albaraa ibnu macruur saxaabiga la yidhaahdo oo gacanta nebiga qabtay calayhi salaatu wasalaam oo rabo inuu baycada bilaabo wuxuu yidhi nacam wladii bacaka bاlxaq lanamnacannaka mima namnacu minhu usrana fabaayacnaa ya rasuula allah fanaxnu wallahi ahlu xarb wa ahlu xalqa warasnaaha kaabiran can kaabir ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waa run waxaanu naf iyo maalba ka celinaa baanu kaa celinaynaa sidaas baananu heshiis kugula gelaynaa weliba waxaan kuu sheegayaa ma nihin reero dagaalku ku cusub iyo waxaanu nahay rag dagaal oo aabir can aabir ka dhaxlay goob dagaal rag taagnaan jiray baanu nay ee saa heshiiska nagula gal abulhaytam ibnu tihaan saxaabi la yidhahda haddana istaagoo hadloo yidhi sug intaanu nebigu sheegin ilaahay rasuulkiisa iyo weliba mid kalena waa kuu sheegaynaa waxaanu nay niman heshiisya ku jira ee ma goynaa kuwa haddaad na leedahay waxaa heshiis ku jirteen oo dhanna gooyana weliba waa goynaynaa wuxuu ka warramayaa markaa yuhuud yacnii saddex qabiiloo waaweyn oo yuhuuda ah ayaa madiine degan saddexda qabiilee yahuudiya madiino degani heshiisbay iyo xilfi wadaagyay la leeyihin aws iyo khasraje la kala leeyihin cid kale ka kaalaya kuwan aanu heshiiska ku jirna buu leeyahay haddaadna leedahay go iyagana waa goynaynaa laakiin halun baan ku weydiisanayaa buu yidhi abulhayam markaanu kuu hiilino ee aanu cid walba kaa dhicinno ee ilaahay diinta uu kor yeelo ee ay diintu dib u xoogowdo tolkaa inaana dib nooga soo raacin maka inaanad ku soo noqon buu leeyay reer madiine inaad ahaanayso madiine nala joogayso kaas baanu hadda kaa rabna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu qoslay waa dhoolla caddeeyey baa la yidhi dabeetana wuxuu uhi balidammu bidami walhadmu bilhadm ana minkum waantum mini uxaaribu man xaarabtum wa usaalimu man saalamtum wuxuu yidhi may taa reeba yani addamu bidami walhadmu bilhadm waa erayay carabtu isticmaali jireen ah, yani dhiig iyo dumin iyo wax kastoo aad wadaagtaanba waa idinla wadaaga idinkaan idinka mid ahay idinkuna aanaa iga tirsantiin kaala dagaalantaan diriir baa naga dhaxaysa kaala nabadaanna nabad baana iga dhaxaysa yacni idinkuun baynu isku safnahay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda dee waa jamaacadii oo dhan buu la hadlaya dhowr iyo toddobaatankii ninba meeshay fadhiyaan war labiiyo toban nin iisoo saara buu nebigu yidhi inay cashara naqiiba liyakunuu calaa qowmihim bimaa fiihim labiiyo toban nin oo wakiilka ah ragga inta kale wuxuu joogo iisoo saara laba iyo toban baanu markaa nebiga u bixinay buu leey alayhi salaatu wasalaam naga wakiila sagaal reer khasraja khasrajiyiin bay u badnaayeen dadka meesha marayay iyo saddex reer awsa laba iyo tobankaa nin baa nebiga loo soo saaray calayhi salaatu wasalaam oo qoomka inta kale afkoodii ku hadlaya markii ay heshiiskaasi la galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu nebigu ka dalbay markaa inay noqdaan oo meelihii ay deganaynle habeenimaa laysla soo baxo meel gaaraa laysla yimi oo heshiiskaa la galay dabeetana ku noqda buu yidhi meeshiinii bacdu riwaayaat alxadiid oo sanad xasana ku soo arooray ibnu hishaam uu aroorinaya wuxuu leeyahay markay noqdeen baa shaydaan maqlay shaydaan baa qayliyey oo mushrikiintii u digaya faqaala alacbaas ibnu cubaada ibnu nadra wallah wallaahi aladii bacataka bilxaqi in shiئta lanamiilanna calaa ahli muna gadan biasyaafina ilaahay rasuulkiisiiyow heshiis la ka kaalaya haddaad rabto waaga berigiisa reer muna inaanu weerarka ku qaadno caawaanu bilaabayna haddaad leedahay eh, dagaalka halkaba ka galoo bilaaba caawaanu waaga berigiisa ayaanu reer muna dagaalka ku bilaabaynaa mina wixii degan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dagaal layma amrin aayaatuljihaadba may soo degin marka kan ee makuu nebigu joogaa wuxuu yidhi nebigu dagaal layma amrin ee guryihiinni ku noqda meelihii ha ka soo guurteen nin walowba meeshaadi ku noqo warkii subaxii shaydaan faafiyey baa qurayshi la soo kaakacday odayadii quraysheed baa soo kacay oo raba inay baycadan iyo balaarinkeedu sida wax uga jiraan inay nimankii kala hadlaan waxaa loo yimi markaa nimankii reer madiina odayadii quraysheed baa u yimi oo yidhi warkaasaana soo gaadhaye sidee waxu jiraan maxaa jira reer madiinana dee warkan ma wada oge toddobaatankii saxaabi unbaa oge mushrikiintii kale meesha soo xigtay tirada badnayd ee fadhiday cidi waxba ma oga nimankii saxaabada iyaga waa tii la yidhi sidiina ku taga may hadale afka juuqka may odhan qoladii odayadii dee mushrikiintahee ka tirsanaa reer madiina ayaa walla maray inaan waxba jirin reer aws iyo reer khasrajaha ayaa yidhi waxba ma waxba ma jiraan saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu leeya qoladeedii saxaabadana ishun baanu iska egeegnunoo isu tilmaamnay aanu isu aamusno inagu marka ayana may hadal qoladii la socotay ee mushrikiintaidna waxay idhaahdeen wax heshiisa iyo haba yaraatee moxamed waxaanu la galay ma jiraan sidaasuu heshiiskaasi nabadgelyo ku dhammaaday ansaartaasina ay ku tagtay oo ay madiine qabatay madiine markaa waxay noqotay meel islaamku uu ku faafo oo si xooga uu u faafo oo guri ka mida guryaha madiine aanu jirin ilaa iyo inu islaamku gala mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabadiisii maka joogtay wuxuu u sheegay inay hijroodaan markii horena riyo waxyibay ugu timi meesha loo hijroonaya waa kii nebigu xadiidka saxiixa kule bukhaari ku yaala ra'aytu fi lmanaami annii uhaajiru min maka ilaa ardin biha nakh fadahaba wahlii ilaa annaha alyamaama aw hajar faidaa hiya almadiinatu yarib wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa riyo laygu tusay inaan maka ka hijroonayo oo dhul timir le aan u hijroonayo yani xadiidkan hore waxa uu sheegaya inaanu nebigu garanaynin bidaat meesha uu tegaya meeshay tay laakiin sifaadkeeda qayb ka mido ah inuunu hayo ah meel timirla inay tay markaasaan markii hore daymadii horeba waxaan mooday buu nebigu leeyahy inay ama yamaamo tahay ama hajar tahay meesha la ydhaahdo laakiin meeshii madiinay noqoto laakiin xadiidka le ayaa nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahy inii uriitu daara hijratikum daata naklin bayna laabatayn waa markii sifaadkii ay usoo bateen ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gartay inay madiine waxaa lay tusiyey buu yidhi meeshaa u hijroonaysaan oo ah daatu naqlin meel timir leh laakiin markaan calaamad kaluu sheego ah bayna laabatayn ay bayna xaratayn laba xaradu waa meel buurta yani didibka ee guban laba caynkaas ayaa udhaxaysa madiine waxaa la yaqaanaa labada hareerood laba hareeroodna buur guban oo volcano gubtay inuu ka xigo dhanka kalena ay beereley ka ahayd waxaa halkan ka muuqata buu ley saa ibnu xajarba sheegayo in markii horena nebigu calayhi salaatu wasalaam sifo madiine iyo meelo kalaba kulminayso inay timir leedahay markii hore lagu tusay riyada laakiin markii dambe ay u caynowdo uu arkay inay tahay meesha xarada leh oo ah magaalada tan madiine inay tahay hijradii koowaad baa markaa bilaabantay saxaabadiina waa hijroodeen awaail lmuhaajiriin haddaynu ka waranno iyo say u hijroon jireen bacdu ahli siyar axaadiista ay soo wariyeen haddaynu sheegno maalan muusa bnu cuqba iyo ibnu isxaaq markay ka waramayaan salama ibnu cabdilasad oo ah ninkii koowaad ee ka hijrooda maka ee u hijrooda madiina iyo wixii gaadhay haddaynu in yar ka waranno abasalama iyo haweenaydiisii salama ahayd marka hore waxay ka mid ahaayeen saxaabadii hijradii koowaad dhulka xabashida u hijrooday ee haddana ka soo noqday ee mar dambe haddana u hijrooday madiine u hijrooday qabla baycati alcaqaba ayuu madiine u hijrooday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabo hore wuu u diray magaalada madiine oo waxbarta sida muscab ibnu cumayr iyo cabdillaahi ibnu umu maktuum ninkii la odhan jiray oo muhaajiriintii hore ka mid ahaa oo iyagu qur-aanka u dhigi jiray meeshaas reer madiina reer madiinena hijro tiro badan labaa isdabagal gashay oo bilaal ibnu rabaaxa iyo sacd ibnu abi waqaas iyo camaar ibnu yaasir iyo markii dambena cumar ibnukhaaab iyo labaatanaye uu la socdo iyo saxaabo badan baa hijrootay qurayshi laakiin hijradaa waxay ku tashatay inay joojiso waxaanay isku dayayeen dadka inay dhibaan hijroonaya oo mashaakil lagu abuuro mid ay xoolaha ka qaadaan oo yidhaahdaan xoolahan makaad ka xoogsatee mar haddaad hijroonayso xoole la tegi may sidii keligaa iska tag miday ay xaaskii caruurta ka reebaan oo yidhaahdaan gabadho reerkayaga weeyaan adigu haddaad doonayso iska hijrood miday u diidaan hijradaba ay xidhaan oo maxbuus ka dhigaan oo yidhahdaan adigu bixi maysid wax walba way samaynayeen oo dhibaatooyina haddaynu maalan qisada umulmu'miniin umu salama hijradeeda aynu soo qaadanno umu salama radia allahu canha iyadoo ka warramaysa qisadeeda waxay leedahay markii abu salama uu go'aansaday bay tidhi inuu guuro waa odaygeedii ayuu wuxuu ii soo raray bay tidhi neef geela dabeetana neefkii geela buu aniga iyo igu soo qaaday bay tidhi anigoo anna sita inankaygii yaraa ee salame la yidhaahdo neefkii buu hogaamiyey markaa isagoo xaaskiisii iyo ilmihii yaraayow dhalayba ay saaran yihiin waxaa arkay reer bani mugiira ibnu cabdallah ibnu camar ibnu makhzuum oo ah qoladii ay islaantu ka dhalatay waxay yidhaahdeen xaggaad ku socotaa wuxuu sheegay inuu de xaggaa u socdo waxay yidhahdeen ma dhacayso adigu naftaadii haddaad nagaga xoog badatay meeshaad doonaysa adigu qaba bay yidhaahdeen laakiin gabadha iyada la tegi maysid isagii bay sii daayeenoo awrkii bay hoggaanka ka qabsadeenoo way ka dhufsadeen dabeetana awrkii bay dib u ceshadeen banu cabdilasad ayaa maqlay cabdilasadna waa qabiilku ka dhashay maxay abaslama odaygan islaanta laga qaaday iyana intay iska cadhaysiyeenba waxay idhaahdeen nimankan reer banulmugiirow haddaa gabadhii kaxaysateen inankayaga ku kaxaysan maysaan oo iyana ilmihii yaraabay ka dhufteen inankii yaraabaa la isku qabqabsaday ilaa gacantuba ay kala baxday bay leedahay sidii qoliba dhan ugu jiidaysay qoladii u abtiyaasha ahaa iyo qoladii kale uu odaygu ka dhashay ayaa inankii isku haysta reer banu cabdiasad baa inankii qaatay markaa iyaguna reer banu mugiirana islaantii bay kaxaysteen abasalamana isagoo ilmihii iyo gabadhiiba lagala haduu keligiis ka hijrooday marka qoyskii saddexda qof ka koobnaa qofba meel buu qabtay markaa ilmihii yaraa reer banu cabdiasad baa kaxaystay islaantiina reer banu muqiira kaxaystay odaygiina waa hijrooday markaasi oo wuu iska tegey umu salama ilaahay raalliha ka ahaadee waxay leedahay subax kasta intaan abdax maka meel ka mida intaan usoo baxo ayaan subaxii oo dhan halkaa fadhihi jire oo ooyi jiray bay tidhi ilaa ayaan ku galabaysto sanad baan sidaa ahaabay leedahay waan halkaa un ka barooranayay oo aanan ilmihii iyo odaygii toona haynin maalintii dambaa waxay soo maray bay tidhi nin adeerada ka mid a ah, yacnii qoladoodii ka mid ah wuxuu arkay islaantan waxaa dhib haysata iyo meeshan ay ka ooyeyso gabadha tani dee islaamba ma ahayne markaa inan yaroo dhowr iyo labaatan jir ay dabeetana wuxuu ku yidhi nimankii reer banu muqiru tago wuxuu ku yidhi war tan miskiinada ah ma iska sii daysa aan idinka tagta iyana meeshan un baroorta la fadhida wuxuu ka naxay gabadhan subax walba halkan u fadhida ooyeysa ayuu ka naxay wuxuu yidhi tan miskiinada ma iska sii daysaan oohinteeda ha tagtee markaas bay waxay igu yidhaahdeen bay tidhi naarado haddaad doonayso ninkaagii ka dabatag waa sanad kadib markii la hayay reer banu cabdi asadna markaasay iisoo celiyeen bay tidhi inankaygii neefkaygii geela baa soo qabsaday bay tihi iyadoo aan cidi ila socon ayaan damcay bay tihi intaan ilmahayga yar qaato awrkayga kaxaysto inaan dhowrkaa boqoloo kilomitr soco shan boqolo kilomitr meelaha makiyo madiine islaan keligeedaan qofmana la socon ayaan u badheeray bay tihi inaan keligay iska socdo qof isagoo aan ila socon baan baxay bay tihi anigoo dhexda si meelaha eeganayo ninkaygii cid sii weydiinaya iyo meeshuu ku dambeeyey makaba markaa in yar ka baxay bay leedahay tanciim meeshan la yidhahdo cimrada dadku ay ka soo xidhxidhaan tanciim markaan maraya waxay la kulmay bay tihi cumaan ibnu alxa ibnu abi alxa saxaabiga loodhan jiro markaan gaalaysna wuxuu ku yidhi ilaa ayn yaa binta abi umaya na xaggaad u socotaa buu ku yidhi xaggaad qabanaysa waxaan idhi bay tihi waxaan rabaa ninkaygii iyo madiine inaan qabto awamaa macaka axad buu ku yidhi marka oo miyaan cidiba kula socon laa wallaahi ila allahu wa baniya haada alle unbaa ilabeeya bay tidhi iyo wiilkaygaa yar cid kale kaleoo aan weheshado ma haysto nin carbeed oo weli raganimo ku hadhsantuu ahaa wuxuu yidhi markaasi wallahan ku dhaartay inaan sidaa lagaaga tegayn saasi si maahay gabadh iyo ilmaheed yar inta waddo cidla afka loo saaro in la yidhahdo iska tagae awrkiibuu hoggaanka qabtay bay tidhi ninkan waa nin reer makaa meel kuma socdo laakiin wuxuu ka naxay gabadhan keligeed inta ninkeedii laga reebay keligeed meesha cidladaa usii socota markaasoo awrkaygii intuu hoggaan qabtay ayuu la dhaqaaqay bay tihi sidaasuu igu waday bay tihi markuu meel rabo inaanu degno intuu awrka ii fadhiisiiyo ii qarqarsiyo ayuu dib iga baxayoo iga tagaa bay tihi si aan u ararag markaan awrka ka daadagayo waxaa waan ka daadegaayo dabeetana dantaydaan dhammaystaa hadhow ayuu awrka kaxeeyaa geedii igu xidha marka waan safarku dib u bilaabmayana waa soo kaxeeyaa intuu ii qarqarsiiyo ii fadhiisiiyo ayuu iga tagaabay tiro markaa si wanaagsan u fuulo ayuu haddana hoggaanka qabtaa nin xishood ku jira buu ahaa saas buu u waday bay tidhi ilaa iyo aanu ka tegaynay magaaladii madiina qarya bani camr ibni cawf biquba yani quba markaanu gaadhnay bay tidhi ayuu wuxuu yidhi naya gabadha halkaas baa ninkaagii degan yahe orod haddaba fadkhiliha calaa barakat illah buu yidhi wakaas ninkaagiiye u gal halkiibuu dib uga laabto oo maka uu noqday dan kale u ka ah, isaga ma jirin inuu maka qabtee gabadhan umu ka naxay uun meesha la silciyey waxay odhan jirtay markaasi umu salama wallaahi maa aclamu ahla beytin fi lislaami asaabahum maa asaaba ala abi salama wamaa ra'aytu saaxiban qatu akrama min cuhmaan ibnu talxa umu salama waxay halhays u lahayd inay tidhaahdo maan arag islaamka gurigu ku dhacay wixii reer abusalame gurigiisa ku dhacay saddexdan qofe midba meel loo kaxaystay manaan arag bay tidhi nin ka kariimsan oo ka sharafti badan ninka la yidhaahdo cumaan ibnu alxana maan arag bay tidhi cumaan ibnu alxana mar dambe ilaahay qalbigiisa diinta soo geliyey oo bacda sulxi xudaybiya ayuu islaamay saxaabi buu markii dambe noqday saxaabadu saasay u hijroonaysa waxyaabaha hijrada laga tilmaamo waxaa ka mid ah cumaan bin cumar bn اlkhaaab iyo hijradiisii oo ay yidhaahdaan wuu caddeeyey waka lakin axaadiista waxaa sheegaysa o dham waa daciif in sha allah wax sanadkooda saxiimale ma jiro kuwa ugu roonroon ka warama cumar iyo hijradiisa waxay sheegayaan aniga buu leeyay iyo ninka la yidhahda cayaash ibn abi rabiica iyo hishaam ibn اlcaas ibn wail الsahmi saddexda iyadaasa waxaanu ku ballannay buu yidhi meesha la ydhaha tanaadib waa meel fowqa sarif yani meel yaroo magaalada dacalkeeda ah inaanu intaanu midkaayaba dhankiisa ka xidhxidho inaanu halkaa isugu wada nimaadno oo qarsoodi aanu ku baxno oo kale meeshaa markaanu isugu wada nimi buu leeyey aanu rabnay inaan ku baxno ayaa waxaanu dhibi yihi saddexdeennu halkaasaynu isugu imanaynaa halkaa markaynu isugu nimaadnana aan tagno ninkeennii waktigaa halkaa laga waayowna macnaheedu waxa weeyaan waa lagu qabto yani saddexdooduba inay dhuntaanoo meesha isugu yimaadaanoo ku baxaan bay doonayaan ninkii laakiin halkaa laga waayaa inuu yahay maxay nin la xidhay oo la qabtay aniga buu yidhi iyo ninkii cayaash la odhan jiray halkii baanu ku waabarisanoo isugu nimi ninkii hishaam la odhan jiray ibnu caas ibnu wail isaga waa la qabtay buu leeyahy oo waa la imtixaamoo la fitneeyey oo mashkiladdaasa ku dhacday markaanu madiine nimi buu leeyahy ayaa waxaanu kusoo degnay diyaar bani camar ibnu cawf biquba dabeetana waxaa naga daba yimi buu yidhi ninkii la odhan jiray abujahl ibnu hishaam iyo alxaarit ibnu hishaam oo labadan nin dhanna ilmaadeer bay ka yihiin acyaash ibnu abirabiica dhanna waa ridaac bay walaalo ku yihin waa ibnu camihima wa akhaahumaa liummihima hooyadood bay walaalo ku ahaayeen ayuu walaalo u ayi calaa kulli xaal nimankani way ka daba yimaadeen ninka kan oo isku hooyaa naas nuujisay dhanna waa ka wada eh, xagga aabana waa ka ilmaadeen xagga hooyadana waa ka walaalo madiinay kaga daba yimaadeen marka dabeetana way la hadleen iyagoo leh hooyadaa nadar bay gashay inaanay madaxeeda biyo marin oo dhib badan bay ku jirtaa ee hooyadaa nadarkeeda u oofiyo kaale u tago markay ku aragto markaa way nadarkeedii way ka baxaysaa oo dhib baa haysatee waa laba nin oo walaala ah oo isa soo raaco nin saddexaad ay xagga hooye ka walaaliyiin bay rabaan inay maka kusoo celiyaan oo yidhaahdaan hooyadaabaa nadar gashay waa kan cumar ibn lkhaaab wuxuu leeya cayaash baa waxaan ku yidhi wallaahi in yuriiduk wax kale uma socdaane qoomkani aday ku doonayaan iyo diintaada inay kaa war hoy iska jirna markaa ha raacin abujahal nin la aamine maahe abu jahal iyo xaaris ibnu hishaam adun bay qabaan inay diinta kaa saaraane hooyana ha u teginen markaa ha raacin baan ku idhi buu yidhi dabeetana ciyaash baa wuxuu idhi maya abaru qasama ummi hooyaday dhaarteedaan u oofinaya meeshana xoolana way iga jiraanoo dan yaroo kalena waan leeya waan soo dhamaysanaya markaan qadiyadaa soo eego kadib ayaan dee ka soo noqon doonaa waxaan ku idhi buu yidhi cumar baa weli hadlaya oo riwaayadda warinaya wallahi innaka lataclamu anii la min akari qurayshi maalan war waad og tahay buu yidhi wallahi quraysh ragga u xoola badan le inaan ka mid ahay ee xoolahayga nus qaado oo nimankaa ha raacin waa diiday buu yidhi inuu raaco mooyaane markaan arkay inuu raacayaba waxaan ku yidhi buu yidhi war dhegayso haddaba mar haddaanad joogayna ad nimankan raacayso neefkaygaa geela waa neef geeloo aada u dheereeya kaxayso nimankaa haddaad ka shakido usha ku dhufo ku gaadhi maayaane haddaad ka shakido inuunaas as tidhaahdo nimankaasi dhib bay kuu geysan doonaan war neefkaa geelaa usha ku dhufo cidi kusoo qaban mayso sidaa yeel waana hal aada u hayin oo saasaad ku kaxaysan karaysaa waan soo siiyey buu yidhi wuu soo raacay dhexda markay marayeen ayaa abujahl waa shayطaana yidhi war uh, awrkaygii dhibba haysato waa kane walaal aan kaaga kula fanfuulo buu yidhi aan uh, neefkaaga xagga damba fuulo run buu ka moodo wuu fadhiisiiyo xagga dambe soo fuul buu yidhi markii uu fadhiisiiyey ay dhulkaysu soo taageen ayuu laba diblo u qabto xadhig bay ku xidheen xadhig intay ku xidhxidheen si aanu ugaba baxsanin ayay soo qaateen markaa isagoo maxbuus oo xidhxidhan makaa la keenay dabeetana waa la fidmeeyo sidii loo garaacayo loo waday ayaa diinta lagaga saaray baan ku alla kama aqbalayo kuwii diintooda laga fidneeyey sarfan walaa cadlan walaa tawba waxba lagama aqbalayo ma nimanka intay ilaahay garteen haddana gaalnimo dib ugu noqday wax dambe lagama aqbalayaan odhan jirnay bu cumar ibnkhaaab leey ilaa iyo markii dambe ay soo degtay aayaadkan qur-aani buu leeyahy ilaahay leeya yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah in allaha yakfir dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا يعني آيات kaas tirada badan la soo degay oo suuraة زmr saddex iyo konton ilaa شhan iyo konton zmr laga gaadhayo oo dadkii fitankani uu ku dhacay sababtooda kusoo degtay buu cumar leeyahy markaas baan aayadan u qoray buu yidhi gacantaydaan ku qoray buu yidhi dabeetana ninkii ninkani waa ninkay dee soo wada hijroodeen ninkii hishaam ahaabaan dib ugu diray buu yidhi waraaqdaas aan leeyahay buu yidhi ina in qalbigiisa alla kusoo rido anuu islaamnimadiisi uu dib ugu noqdo hishaam markii ay u timi buu leeyahi ayaan waxaan la tegay buu yihi diawa waa waadi maka ku yaalla halkii baan ku eegay buu yihi waday wado waaba fahmi waayey buu yidhi ilahay wayga madoobeeyuun ilaan markii dambe ilaahay bariyo aan idhi buu yidhi ilaah way fahamsii dabeetna ilaahay baa qalbigayga kusoo riday buu yidhi inaan fahmo aayaadkan oo garto waxa loo jeedaa inay tahay sababta iyadii inay kusoo degtay farajactu ilaa bayirii fajalastu calayhi falaxiqtu birasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam ibnu hishaam baa siiradiisa sanad xasana qisadatan kusoo saaraya halkaas baan dib ugaga soo noqday buu leeyo ah, awrkaygii intaan hashaydii dib usoo fuulay neefkii geel ahaa ayaan dabeetana mar labaad soo hijrooday buu yidhi oo aa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam riwaayadda tan baa sanad xasana kusoo aroortay saa daraaddeed bay yidhahdaan wax allaaliya waxa kale sheegaye ka warramaya inuu cumar caddaystay markuu soo hijroonayay ama koox aynkana inuu kusoo baxay waa riwaayada dhammaantood daciifiska ah wax la xoog badan aan ku jirin saxaabadu sidaas bay tatra usoo hijroonayeen usoo baxayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam isaguna uu maka u joogay sidau imaamu zuhari uu sheegayo wuxuu nebigu ku sugnaaday maka xajkaasi ilaa baqiyadii dilxija ay ka dhammaanaysay iyo bishii muxaram ahayd safar waktigaasi ayuu bilaabay soo bixitaankiisii dambe inuu soo baxo akhbaartu waxay mutawaatir ku tahay baa la yidhaha nebigu calayh isalaatu wasalaam maalin isniineed sida saaxiibu fatxulbaari uu sheegaya isniinna inuu ka baxay maka isniinna inuu madiine galay horena waxaynu usoo sheegnay inuu isniinna dhashay isniinna waxyigu ku soo degay ilaahi subxaana wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u fasaxay marka kan amase waa u ogolaaday hijradii warka ku soo arooray qaabka ay nimankan gaaleed u go-aansadeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam tafaasiishiisu wax riwaayaadoo saxiixi kuma soo aroorin waxaa ku soo arooray baa la yidhaahdaa xadiid mursala ilaa kacab moxamed ibnu kacb ilquradi mursal gaadhaya mursalkuna waa daciifka ka mid yahay baa taqaanin laakiin kollayba waxaa ogtiinuun qisadu inay dhacday nusuus qur-aan oo sugaysaa inay jirto waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka wayaqtuluuka wayahrujuuka wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin yacnii qisada asalkeedu inay sugan tahay oo ay tashadeen nimankii quraysheed intay isu tageen oo ay ku tashadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay dilaan oo wararkana ay isweydaarsadeen ah in la xabsiyo in la dilo in la bixiyo intuba inay ahayd aaraa meesha taallay oo go-aanku uuu dambeeyuna ah in la dilo go-aankaa inay qaateen yacnii naska qur-aana daahirkiisa ayay ku taalla amase laga wada arkaya hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam nusuusta ku aroortay insha allah wixii asaxay gaar ahaan kuwa saxiixeynka ku soo arooray adeegsan doonaa waxyaabaha iyagu tafaasiisha tirada badan la sheegaya maalan in shimbiro alla uu soo diray iyo cankabuut inay jirta iyo caaro afka godka wax ka marmarisiyo kuwaasi ma asixin bay culamo badani qabaan walidalik bu imaam alalbani daciifada wuxuu kuleeyahy baabkaasoo dhan wax ku asaxayba ma jiraan qisaska qadiyaddan ku saabsan haddaynu isu geyno waxa ay sheegayaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka soo baxay magaalada maka oo ka hijrooday isaga soo raacay abi bakr sidiiq radia allahu canh iyo nin u akhirrayd ama daliil nin dhulmareen ah oo wax tusinaya saddexdoodaasi inay soo baxeen qisaskan marka laysku wada daro waxay sheegayaan wakhti aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ka bixi jirin inuu ka baxay oo uu qabtay abibakar see caaisha sheegayso waktu dahiira yacnii waktigaa cadceeddu ay u kulushahay oo aan maka ahayn wakhti dadku uu socsocdo waktigaas ay dadku qayluulaystaan inta badan ayuu guriga abibakar yimi isagoo weliba mutaqanica oo yacnii wejiga duubtay oo isqarinaya caaisha waxay leedahay markaanu aragnay nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu abibakar ku nidhi waa kan ilaahi rasuulkiisii oo isqarinaya o isduuduubayo wakhti aanu inoo iman jirin inoo yimi dabeetana abibakar baa wuxuu yidhi waktiga kan wallaahi inaan wax weynunbaa soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu nebigu markuu u yimi wuxuu u sheegay in loo guriga cidda joogta inaga saar buu yidhi waxaa la yidhi guriga waxa jooga un ehelkaagi un xaaskaagii yani caasho qura ayaa ila joogta buu abibakar ku yidhi markaasuu nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa lai fasaxay inaynu hijroonno ama inaan baxo abubakar baa yidhi asaxaaba biabi anta yaa rasuula allah maadaa ilaahay iga kaa dhiga yacni suxba ama inaan ku raaco haa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abibakar sa xaadiista saxiixay tilmaamaysa oo marka horeba laba neef oo buo geelu sii iibiyey oo sii naaxinayey oo ilaahay rasuulkiisa iyo kuwan inoo diyaariyay buu yidhi ee labada neef mid qaado oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi biaman adduun baan ku qaadanayaa may buu yidhi waa kuugu talagalay sidiisaad u qaadanaysaa caaisha waxay leedahay markaas baanu diyaarinay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu baxo waxoogaa sufro raashin iyo waxbaanu jiraab ugu ridnay qandi ama maxaa la yidhaahdaa sibraar oo kale qarbad waxaanu afka kaga xidhnay intaanu hore u weynay ayay asmaa bintu abibakr dulaceediiba intay laba u kala dilaacisay ayay midna dulucsatay kii kalena afka kaga xidhay waa sababta loogu bixiyey baa la yidhaha daatu niaaqayn ama daatu niaaq loogu bixiyey asmaa bintu abibakr maalintaasi dulaceeda ay dilaacisay nebiga calayh salaatu wasalaam iyo abibakar ugu xidhay sahidoodii riwaayaadkaasi saxiixii waxay sheegayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar inay baxeen aaru thawr ina inay tageen halkaasi inay saddex habeen u hoydeen saddexdaasi habeen ay meesha seexanayeen inuu la seexan jiray wiil dhallinyaro abibakar uu dhalo cabdillaahi binu abibakar la ydhaahdo oo wiil aad u fahmo badan ahaa habeenkii inuu iyaga la joogi jiray waagu markuu soo baryayena inuu ka iman jiray maka inuu ku waabarisan jiro maka iska dhigi jiray inuu halkan waagu ugu baryay wixii wara jiray inuu u uruurin jiray dabeetana habeenku markuu dumay inuu uqaadi jiray wixii magaalada war lagu hayo oo dhan oo uu soo warrami jiray caamir ibnu fuhayra ninka la yidhahdee mawla abibakara nimankii uu xoreeyey abibakar ka mid ahaa ahaayo xoolaha abibakar kaasina intuu adhigiisa soo kaxeeyo adhigii abibakar inuu meeshaasi soo daajin jiray agagaarkeeda oo habeenkii goor dambe uu meeshaas soo mari jiray dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar inta loo liso kadibna uu ka soo kaxayn jiray nin bani caday ka tirsan qabiilkaasina waxay u kiraysteen inuu u noqdo haadi ama ninkii horkici lahaa ibnu isxaaq riwaayaadkiisa waa ninkuu u bixiyey in la yidhaha cabdillahi ibnu urayqat riwaayaadka saxiixa ahi waxay sheegayaan markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar meeshaa saddex habeen inay hoydeen kadibna inay ka soo baxeen ninkaasi inuu labadii raaxilo keenay sidaasi ay safarkooda ku soo galeen safarkooda inay itijaaha marka hore ka lumiyeen meeshan ay u baxeen iyo godkan ay galeen koonfur bay kaga taalla magaalada iyadoo madiinina xagga kale looga kacayay yani dhanka yamane dabeetana waa raad tirteen xagga xeebta ayay mareen saas buu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar ay kaga baxeen markaynu eegno hijradaasi uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar ay israaceen dhexda markay sii socdeen waxoogaa riwaayaadka axaadiistu qisas door ayay soo ururiyaan waxaa ka mid ahaa godka markay ku jireen inuu abibakar baqay oo u cabsaday uu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo hadday nimankani gomadeenna eh, hadday cagahooda hoose eegaan wayna arkayaan ou nebigu lahaa uskud ya abibakar itnaan allahu haaliuhuma aamo abubakarow maxaad u malaynaysaa labo alle uu saddex ku yahay yacnii laba ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa uu macoodu yahay maxaad u malaynaysaa jabi maayaan waana sababta aayaadkan qur-aana ilaahay kaga warramayo ani nayn id huma fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana qurayshi markii ay daydaygii hore ku guulaysan weyday ayay waxay qaadatay go-aan ah inay mukaafa'a dhigto yani waxyaabaana maanta iclaamka dunida ka wada maqasheen dhammaantood waxaad moodaa taarikhdii hore bini aadamka wax macruufoo la yaqaanay inay wada ahaayeen waxaynu soo marnay muqaaaca iqtisaadiya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotay lagu same lagu sameeyey haddana waxaynu aragnaa quraysh oo go-aan labaad qaadato ah mukaafa'a inay bixiyaan abaalgud nebi maxamed ninkii soo xidha ama soo dila inuu leeyahay boqol halaadoo gela cascasa ninkii soo qabta ama soo dila boqol halaadoo gela cascasa inuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar saas bay ku tawakuleen oo ay ku tageen haddaan iska soo koobno qisada tan oo runtii riwaayo tiro badan laloo soo arooriyo waxay sheegaysaa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar dhexda inay ka meel dhexe markay marayeen oo abibakar uu marna nebiga horgelayo marna dabagelayo inta badanna uu daba socday abibakar inuu ahaa nin ciradu ay ku taallo cira ka muuqato nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin isagu ciraba mama lahayn markuu geeriyoonaya la yidhahaa waxaan labaatan gaadhin baa madaxiisaba ku yaalay ayaa dadku waxay yidhaahdaan su-aal marka la weydiiyo su-aasha wuu u gaabinayey ninka kan kale markay weydiiyaanna wuxuu u tilmaamaa un inuu yahay nin wax tusinaya waxaanan uga jeeday buu leeya yani aakhiro dee jidka loo maro iyo jannada ninka jidka loo maro ciddii tusinaysay buu ahaa buu leeya nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam been muu sheegay ina tawriyadaas buu samaynayay meel dhexe markay marayeen inay cid u yimaadeen ay caana weydiisteen o yidhi caanaba reerkuma y jiraan neef ida ah oo aan candhaba ku oolin oo yani irmaanayn inay yidhahdeen kan ma maalla oo loo ogolaaday oo kii intay salaaxdeen un ilaahay subxaana watacaala uu daririyo ay caano badan ka cabbeen dhexda markay marayeen inuu nin arkay ninkii arkay inuu tolkii ku soo noqday oo u dabeeto damcay inuu sheego quraysh warkeedii baa la hayaa suraqa bnu malik nin la yidhaahdaa wuxuu leeyahay waxaan maqlay waxaan hayay buu yidhi war odhanaya boqol halaadoo gala cascasa baa la siinaya ninkii maxamed soo qabta ama calayhi salaatu wasalaam ama dee soo dila anigoo fikraddii warkii hayabaa nin isa soo taagay buu hi naadi qawmi anigoo fadhiya meeshii tolkay ay ku shiri jireen anigoo iska fadhiya ayaa nin isa soo taagay ninkiiba wuxuu ka warramay yani inuu soo arkay maalan saddex nin baa arka markaa uu arkay buu yidhi inuu qoladan uu sheegaya ay tahay nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotay ayaan u iljabiyey buu leeyay inaanu qisada inta hadha iga sheegin waayo dadkao dhan baa yaacayo dee meesha kadaba cararaya waxaan isleeyahy buu yidhi boqolka halaadaad keligaa heshid sidaa awgeed baan u tilmaamay buu leeyay inaanu warka dhammaynin ninkiina waa iska aamuso warkii muu muu wada sheegin ninkii warkii saddexdii ninna wuxuu ku sheegay waa reer banu fulan baa laga yaabaa inay ahaayeen oo uu sii ambiyey dadkii oo xoolo ka lumay raadcaynaya markaasaa uu iska aamusay sidaasaan ku kacay buu yidhi yani markuu ninkii warka hore sheegay baan intaan u iljabiyaan idhi bu yidhi waxa laga yaaba reer hebelo xoolahoodii doondoonaya baadidoona inay ahaayeen uu iska aamusu yidhi markaana nayntaan la hor cararay dabeetana waan soo kacay buu yidhi cabaar baan fadhiyey meeshii si aan lay dareemin aayar baan hoosta waxaan ka amray buu yidhi gabar jaariyadaan la hadlo waxaan ku yidhi buu yidhi faraskaygii waa ka halkaa jooge halay qabto faraskoo halay leedada halaga biiyo halay diyaariyo warmihii iyo qalabkiina cid baan u dirta waxaan idhi buui guriga xaggiisa dambe ka saarayana xaggaa igu keena waa u dhuumanaya ninkani warmihiisa iyo faraskiisa iyo wixiisa o dhan inuu kaxaystay inaan la ogaan buu rabaa waxaygii baan iskula helay buu leeyahay meel cidlo ah halkii baan ka dhaqaaday iyadaan cidi arkaynin anoo rajaynaya buu yidhi boqolkaa halaada inaan soo helo cabbaar markaan orday ee faraskii cabbaar wadayba waa kufay buu yidhi faraskii waan yaabay war faraskaagii muxuu la dhacaya boqolkaa halaad maanta inaad helasiiyeen kale carabtu dee azalaan bay iska siteen nin waliba bahal yaroo qoryo yaro ka faaliyo isku dhufta buu sitay waan istaagay buu yidhi qoryihii baan isugu dhufta dabeetana kii aan karaahiyeysanaya soo baxay buu yidhi inaan meeshan waxba ka soo socona iska maan dhegaysanin buu yidhi waxaa ihi gelayuu ku dhaafinoo faraskaan haddana hore ka fuulay buu yidhi cabaar markaan socday ayaa haddana faras ku dhacay si axaadiisa saxiixi tilmaamayso faraskii haddana la kufay buu yidhi oo waan ka dhaca maxaa sidee wuxu jiraanoo kanaanadaydii baan soo rogo aslaamtii baan isku dhuftay buu yidhi kaan necbaabaa soo baxay maan u dhigraaricin buu yidhi haddana waan ka dhaqaajiyey waa eriye faraskii sideen u eriyaan bidhaantoodii arkay buu yidhi bidhaantoodii markaan kusoo dhawaaday ayaaba faraskii sidii wax labada jeenee hore ay dhulka gelayaan baabuu noqday waa ka soo dhaco haddana kor buu boodo mee shiqiiq iyo boodh iyo waxbaa ka soo booday waan gartay buu yidhi markaa inaan nimankaan niman lay ogolya inaan heleelo inaanay ahayn waar isuga unaan idinla hadle baan ku idhi buu yidhi aan wuxuun idin weydiiye isuga wax aad dhib mudataan wax dhibiga kin soo gaadhi maaye waxa uu markaasi nebigu ku yidhi buu yidhi abibakar wamaa tabtagii mina maxaad naga doonaysaa abibakar baa su-aashii weydiiyey buu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi wariqatu amaanun iqor waraaqa lay qoro oo iskaga kiin hadhaya waa noqonayaa waraaq baa lay qoray buu yidhi abibakar baa waraaqdii i waraaqdii markii lay qorayna waxaa la yidhi buu yidhi mujarad adiga waxaanu kaa doonaynaa un cidna aanoo sheegi dib baan u noqday buu yidhi anigoo markii dambe wixii aan la kulmo idhaahda xaggan anigaa ogoo ka imi xaggana waxma ma jiraane meelaha kale wax ku ogti gelinkii hore waxaan ahaa buu yidhi raadco nebiga raadinaysa calayhi salaatu wasalaam oo boqolkaa ah halaa daydaysa gelinkii dambena waxaan ahaa buu leeyahy nin wax karabayo leh xaggan anaa soo marayo xaggaa cidi ma jirte meelaha kale uun ka raadceeyo ka baadi doona saas baa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar iyo ninkii dhulmaraynka ahaa ee wada ay ku baxsadeen ibnu isxaaq eh, laftiisu siiradiisa riwaaya saxiixa buu kusoo tilmaamayaa meelihii ay mareen oo dhan buu sii wada sheegaya laakiin waxba ugama baahnin runtii inaynu sii tiltilmaamno meelahaasi magacyadoodaaba inugu adag nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegey madiina wuxuu kaga bilaabay quba oo reer bani camar ibni cawf ayuu ku degay labiyo toban kii rabiiculawal baa la yidhaahdaa makti ay ahayd maalin isniineed waktigu meesha gelaya goor kulayla buu tegey oo subax kasta way soo bixi jireen muslimiintu iyagoo nebiga raba inay soo dhaweeyaan laakiin markay hore u waayeen oo ay cadcadiina kululaatay oo guryihii laskaga noqday wakhti caynkaasiyuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam culamay taarikh waxay dhahaen nin yahuudiya ugu horarkoo dabete u qayliyey oo yidhi war ninkaad raadinayseen waa kanoo soo gel markaas bay muslimiintii ka hor yimaadeen oo lasoo dhaweeyey wuxuu nebigu ku daadegay markaasi quba oo bani camr ibni cawf qolada la yidhahda ay degan tahay waana meesha uu ka dhisay sida axaadiista saxiixa ay tilmaamayso masaajidkii ugu horreeyey uu nebigu dhiso calayhi salaatu wasalaam oo masjidu quba ah kadib uu go-aansaday inuu hore u guuro waxaa soo dhaweeyey reer banu najaar oo dhan reer banunajaar oo odayadoodii baa wada yimi oo seefahoodii iyo waxoodiiba sita waxaa la tilmaamaa ilaa afar boqol oo eh, khamsamia min alansaar baa la yidhaahdaa baa ka hor yimi oo raba inay magaalada geeyaan nebiga calayh isalaatu wasalaam dabeetana qolo waliba waxay damacday inuu iyaga ku dego nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iska sii daaya hashani waa amrantay halkay istaagta uun meeshay fadhiisatay ayaa raxligii waxaa ka soo daadejiyey abu ayuub alansaari guriga abi ayub alansaari buu nebigu calayh salaatu wasalaam ku daadegay wax alaaliya waxaa rawaayaad sheegaya alaca albadru calayna iyo weedhacaynkaasiyaa lagu soo dejiyeyna waxba kama asixin gurigaas buu nebigu ku daadegay calayhi salaatu wasalaam abi ayub alansaari saxaabiga la yidhaahdaa abi ayub guri laba dabaqa buu deganaa dabaq hoose iyo dabaq sare ah dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu degay dabaqa hoose abi ayub iyo xaaskiisiina waxay degeen dabaqa sare dabeetna abu ayub waxaa la fool xumaatay nebi maxamed dushiisa inuu luglugeeyo oo xagga hoosena uu nebigu ku jiro isna u xagga sare saaraado ayaa la fool xumaatay kadib baa nebiga u imo waxaan ku idhi bu ihi ilaahay rasuulkiisiiyow eelama qurux badna inaad adna guriga xagga hoose joogto annaan dushaada luglugeeyee adigu xagga sare kor annagu aanu xagga hoose degne eh nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaa dad badan baa noo imanayo waxa noo fudud xagga iyaga hooseaa noo fududa xagga hoose nooda dabeetana xaggii sare aanu degnay buu leeyahy waxay culammaai taarikh sheegeen gurigii meel yaroo koonaa buu ka dogo xagga sare maalintii dambea jalxadiisii yaradee biya haydna way ka qubatay hal xalaafoo qurho ay haysteen ayay biyihii ku tirtireen iyagoo ka cabsanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wax qoyaani ay xagga hoose inaanay ku gaadhin iyagoo ka cabsanaya ayaa xataa xalaafkii yaraayo qurho ay haysteen ay ku tirtireen biyihii ka daatay ansaari saas bay usoo dhoweysay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muhaajiriintii kaleba soo dhoweynta weyne saxaabadu ay kala kulmeen muhaajiriinta iyo ansaarta ay kala kulmeenna waxaa kaaga filan aayaadka qur-aan ee ilaahay kaga warramayo والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون aayaadkaasi alla subxaana wa tacaala ku tilmaamaya ansaari inay naftooda ka horu marinayeen saxaabada kale ama nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistaba uu ku tilmaamayey siday u fiicnaysiiyeen ama ay usoo dhaweeyeen waxaa kaaga filan abaa hurayre iyo saxaabadii warinaysa axaadiista tirada badan leh ee ansaariya siday usoo dhaweeyeen lahaa qoom wixii mu'nana iyagu naga qaabilay markii hore waxay ogolaadeen oo yidhaahdeen aan wax walba nus idinka siino dabeetana muhaajiriintiina way diideen laakiin ansaar markii dambe waxay dhahen waaye idina nala shaqeeya wixii ka baxana wax nus qaata haddana buu abu hurayra lahaa shaqadiina iyagaa qabta wixii soo baxna waxbay naga siin jireen nabiguna calayhi salaatu wasalaam xoog buu u ammaanayay ansaar axaadiista saxiix waata tilmaamaysa inuu nebigu lahaa lowla alhijra lakuntu imra'an min alansaar haddii hijrada lala yahay buu nebigu lahaa waxaan ahaan lahaa qof ansaarta ka mid ah ama low salakat alansaaru waadiya aw shicba la salagtu waadi lansaari aw shacabahum wuxuu nebigu lahaa haddii dadkuna ay waadi maraan yacnii ansaarina ay jid marto dhabaha ansaari marto ayaan mari lahaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu bilaabay markaasi madiina masjidkiisa nabowiga inuu dhiso masjidka kan oo meeshuu ka dhisay ay ahayd meel eh, beer yara oo dhowr geetimireedii ku yaal yaallo oo laba caruuroo oo agoon oo reer bani najaari ay leeyihiin labadaas buu nebigu yidhi waa ka iibsanayaa waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo uu kaa iibin mayna qaado wuu diiday nebigu calayhi isalaatu wasalaam labada caruura hantidoodii buu u celiyey waa meel khariba bay ahayd oo xashiishiya wax lagu daadaadiyo wuu simay xabaalo qaar mushrikiina ku aasnaa baa jiray oo kuwiina wuu ka saaray dabeetana wuxuu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu halkaa ka dhiso masaajidka oo binadiisii uu isaguna la dhisay waa binadii ay saxaabadu ku heysayeen isugu celcelinayeen allahuma inahu laa khayra ilaa khayru laakhira fansur ilansaara walmuhaajira nabigu laha calayhi salaatu wasalaam ama fii bacdi riwaayat laa caysha ilaa caysha ilaakhira ay kusoo aroortay halkaas buu nebigu wuxuu ka dhisay markaasi almasjid nabowi oo ah yani waxay culamaai taariikh tilmaamaan nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine markuu tagay saddex shay buu qabtay saddexda shay ugu horeeya uu qabtay waxay ahayd o wuxuu dhisay meel ilaahay lagu caabudo yani wuxuu xoojiyey dadka iyo xidhiidhka ee alla la leeya subxaana watacaala awalu shay ama masjidkii quba ha noqdo ama kan madiine ha noqdee aanu shay uu qabtay waxay ahayd baa la yidhahdaa wuxuu walaaleeyey saxaabadii muhaajiriintii iyo ansaartii ayuu ukhuwadoodii oo iyana ah fii bayna almu'miniin xidhiidhka u dhaxaynaya oo uu xoojiyey shayga saddexaad uu qabtayna bay yidhaahdaan waa alwathiqa distoriya oo ah muslimiinta iyo hayruhum xidhiidhka ka dhexayn doona wuxuu ahaan doono waa maamulkii madiine halkuu ka bilaabay baa la yidhaha idan cid kasta oo muslima oo isbedel islaamiya ummad la rabta halka ay ka bilaabi kartaa waxa weeyaan baa la yidhahdaa halkaa uu nebigu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam oo aynu ka bilaabno dadka iyo alle sida laysugu xidhayo dadka mu'miniinta dhexdooda saa laysugu xidhayo mu'miniinta iyo ummadda kale xidhiidhka ay yeelanayaan waxa uu noqon doono in sha allahu tacaala wixii halka ka dambeeya waxaynu bilaabi doonaa mujtamac madaniga iyo siduu u takwiinsamay iyo wixii la qabtay halkaas baa ku bilaabantay markaa inuu islaamku helo meel ama dhul uu isagu ka talinayo oo isagu dadka muslimiinta ay casiisin yihiin aanay ka yimaadeen meeshii lagu dulaysanayey hijradoodiina waa la ku aqbalay subxaana wa tacala wallahu aclam bilahi towfiq